alxamdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم kitاab في اللqطة wuxuu ku saabsan yahay luqadadii luqadadu waxaa weeyaan maa yultaqadu min almaali daayac xoolaha dhumay wixii la qaado ayaa luqada la yidhaahdaa waxaana si gaara ah ugu dhacdaa waxaan xayawaan ahayn xayawaanku waxaa la dhahaa baalla barto iyo qofkii iska lahaa hadduu u imaado inuu siiyo hadduu waayana siduu u dhaqmi lahaa markay uu isticmaalo kadib haddii uu gadaal ka imaadana wuxuu samayn lahaa arrimahaasaa laga hadlaya aluqada ah. waxaa bannaan in la baadireebo iyo waxyaalahaadan baadireebaynin haddaad aragto aada damba ka gelaynin baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa akhbarahu rabuluqada ah. luqadada qofkii iska lahaa ay wax ka baadida ka dhuntay hadduu u sheego multaqidkii wax qaaday bilcalaamati calaamadii baadidiisa hadduu u sheego sumadii iyo calaamadii buu sheegay dafaca ilayhi waa siinayaa ninkan multaqidka ee baadida helay waa inuu siiyo qofkii baadida sheegtaa oo tilmaamaheedii iyo sifaadkeedii sheega leanna asaga markuu yahdinaayo tilmaamtii oo dhan inuu wada sheega maaha waa inuu wax qariyo si oo imtixaamo qofkii marka ka baxa waxaasoo dhan hadday lacag ahayd tiradeeda iyo lacagta ayada laftirkeedu fasaa'isha iyo qeybaha ay sii kala tahay iyo waxa ku xidhnaa meeshay ku jirtay waxa inuu sheegaa la rabaa hadduu sheego marka waa siinaya macnaha saas waxba bayino kale iyo shuhuud iyo maqraati keen mahaye bayino intaasa ku filan sideedaba bayinaduna waxaa weeyaan wuxuu xaqa ku caddaado albayinatu cala almudaci qofka mudaciga bayina laga rabaa bayinadaasna maqhraati dad ah oo hadlaya keliya ma noqdaane caddayn unbaa la rabaa qofkii dhahaa marka aniga waxaa iga maqan waa lacag kun shilin bay ahayd waa isku taallay waa cusbeed qandi noocaasay ku jirtay ama kiishad noocaasay ku jirtay muxuu ahaa xarig noocaasay ku xidhneed tilmaamihii o dhan ka soo baxaa qofka inuu xaqa leeyahay bay tusaysaa waa la siinaya marka qaala xadaثana aadam ibn abi iyaasin qaala xadaثana shucbaة bn اxajaaج alwasidi amiiru اlmuminiina fi اxadiiث waxadaثanii moxamed bn bashaar meeshuu xa dhihi jira wey markaa wuxuu keenayaa sanad cusub oo bilowday waxadaanii waxaa kaloo iigu warramay bu leh bukhaari siduu aadim iigu warramay moxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa gundar qaala xadaanaa shucba laakiin sanadka dambe iyo sanadka hore waxaa u dhaxeeya midka hore waa caali midka dambena waa naazil shucab ibnu xajaaj sheekha labaad buu ahaa sanadka koobaad sanadka labaadna sheekha labaad wuxuu noqday saddexaad buu noqday sanadka horena sheekha labaad buu noqday aadam bin abyaas shucba toos uga wariyey sheikh اlbukhaari sheikh اlbukhaarigan labaad ee moxamed bnu bashaar ahna gundar baa u dhexeeya asagii shucba qaala xadaثanaa shucbaة bn اxajaaج alwasidi can salamata salamata bnu kuhayl qaala samictu suweyd bnu ufla afla afla intaba waa la yidhi suweyd bnu hafala taabiciyu kabiir mukhadrab qaala wuxuu yihi laqiitu waxaan la kulmay ubay bnu kacb radia allahu canhu saxaabigaa jaliilka ee qiimaha badan baa la kulmay min quraa'i saxaaba abulmundar abulmundir waqiila abu dufayl radia allaahu canhu wa ardaah baan la kulmay buu yidhi faqaala wuxuu yidhi sababtan waa kuu sheegi doonaa oo xadiis soo socda faqaala wuxuu yidhi asabtu suratan waxaan helay suraan helay yacni suradu waa kiishadda iyo waxyaalaha lacagaha lagu ritaa la yidhaahdaa yaan helay fiihaa miatu diinaar boqol diinaar ay ku jirto yani boqol dinaar suro gudaheeda ku jirto suradii ayaa lacagta kudhex jirta faataytu nabiya nabiga alayhi salaatu wasalaam baan u imaaday faqaala wuxuu yihi nabigu carifhaa yahdi xawlan sanad yahdi facaraftuhaa waan yahdiyey xawlan sanad intuuna yahdinin horta waa inuu aqoonsado waxa ku jira iyo waxay ku xidhan tahay iyo waa calaamaadkeeda markaasuu facaraftuhaa waan yahdiyey xawlan sanad baan yahdiyey meelaha ay ka dhuntay iyo meelaha dadka ay iskugu imaadaan masaajidda gudahooda ahayn ayaa laga yahdinaya halkaas laga yahdin oo maalinta u horaysa darafay nahaar mis hor mis dambe maalinta ka dambaysa hal wakti kadib usbuuciiba hal mar bishii hal mar saasaad ku wadaysaa tacriif wey wari alaab ka dhuntay yay lacag ka dhuntay baa taagnaan facaraftuhaa xawlan falam ajid ma helin man yacrifuhaa qof aqoonsada uma aataytuhu nabiga calayh salaam baan u imaaday markuu sano dhammaaday faqaala wuxuu yidhi carifhaa xawlan sanad kala yahdi facaraftuhaa waan yahdiye sanad labaad falam ajid ma helin wax aqoonsadaa uma aataytu waan u imaaday nabigu aalian sanad saddexaad yani mar saddexaad baan u imaaday faqaala ixfid wicaa'ahaa weelka ay ku jirtay iyo wacadadaha tiradeeda aqoonso wawikaa'ahaa waxay ku xidhneedna aqoonso oo hadhow qofka hadduu xoolo isagoo raadi ku imaado si aada u imtixaanto marka horeba waa sii aqoonsan markan dambeed rabta inaad isticmaashana ila wixii baa baabi'i baabi'i doono oo hadhow wa wuxuu noqon doonaa wax gacantaada xataa dhaafo isticmaashee si gaara ah ugu fiirsan wey waxaad u fiirsan wicaaha weelka ee ku jirta wacadadaha tiradeeda iska hubso wawikaaha waxay ku xidhneedna iska maarata u fiirso xarigga ku xidhneed bambiiradii ku xidhneed qandigii ku xidhneed kiishad waxay ku jirtay wax allah waxay ku jirto dhan iska ogow fain jaaa hadduu imaado saaxibuhaa ninkii iska lahaa waad siinaysaabaa ku jirta marka fadfacha si wailaa hadduu qofkii lahaa imaan waayo fastamtic bihaa isticmaal buu nabiga alayh salaatu wasalaam istanfiq nafaqayso ijcalhaa majcala maalika xoolahaada ku dhex darso adaa iskale fastamtactu buu leh sanadkii saddexaad haddaan yahdiyey wax sheegtana aan waayey waan iska isticmaalay boqolkii diinaar lacagti falaqiituhu markaasaan la kulmay bacdu bimaka falaqiituhuda ninka wata waa shucba shucba binu xajaaj weeyaan qofka uu la kulmayna waa sheekhiisii salamata binu kuhayl sidaasaana xoog badan oo raajix xaafid bn xajar rajaxaya riwaayana sidaa ku soo aroortay ku cad in ninka la ashcab bnu xajaaj uu sheekhiisii salamo la kulmay bacda sana markay sanad kala maqnaayeen qaarkood waxaa soo aroortay bacda cashri sanawaat falaqiituhu bacdu kadib baan la kulmay buu leeyahy shucbe sheekhiisii salama binu kuhayl bimakata makaana kula kulmay markaasaan idhi bal ka waran arrintii ma sanad bay ahayd waxaa la yahdinayey oo kacab binu ubay binu kacab uu yahdinayey mise saddex sana ahayd faqaala wuxuu yihi salama marka dambe laa adrii alaaثata axwaalin aw xawlan waaxidan ma garanaayo in saddex sano yahdii la yidhi iyo in hal sano ay ahayd marka riwaayada ayadaa shakigaasaa gadaal ka galay oo shacb ibnu xajaaj sheekhiisa lama waa shakiyey markii horena shucba wuxuu ka wariyey saddex sano nabiga inuu yidhi yahdi markan dambana waaba shakiyeyba marka biddu iska soo wareegti laakiin riwaayadan ayadaa hadda macmuul maaha laguma dhaqmaayo waxaa lagu dhaqmayaa riwaayata zayd binu khaalid iljuhani xadiidka noo imaan doona oo ah hal saana in la yahdinayo ka asagaa wuxuu ahaa markii hore awalulislaamkii waa la nasakay kadib waxaa lagu nasakhay hal sano in la yahdin qaar culamada ka mida ah waxay damceen inay jamciyaan oo waxay yidhaahdeen riwaayadan ubay binu kacab ee saddexda sana iyo middan halka sane ee zayd binu khaalid aljahani waxaa lagu jamcinayaa midkaa hore xoolaha haddii ay qiimo badan leeyihiin iyo haddii xoolaha qiimahooda yar kala hooseeya dheer waxay kaloo yidhaahdeen ubayan yahdin laleeyahay saddexda jeer hani buu ahaa waa ka deeqtoomay baynamaa riwaayada zayd acraabi baahan buu ahaa sanad markuu yahdiyaan iska isticmaal saasaa lagu kala qaaday qofka qanigaana xooga u yarkaadiyo ka kalena sanad kadib ha isticmaalo waa la yidhah iyaduna qaarkood waxay yidhahdeen maya ubay baa waxuu nabigu u arkay in qaabkii la rabay uuna u yahdinin xoogow baciida ku sugan ubay wuxuu ka ahaa fuqahaa saxaaba saxaabada fuqahadoodu ka ahaa marka ala kuli xaal macmuul ma aha waxaa da lagu camalfali waxaa weeyaan xoolaha aad heshay in kastaba ha badnaadaano sanad haddaad yahdiiso si sharciga ah oo saxa u yahdiiso wax sheegta haddii la waayo xoolahadaad ku darsanaysaa markaad ku darsanaysuna calaaniyati wadiica inay ammaano ay tahay qofkii lahaa hadduu maalin u imaado walow markaad isticmaasha kadib inaad siinayso niyadaasaad ku qaadanaysaa oad maaratay ku isticmaalaysaa qaala musanifu raximah llah baabu daalati ibili geela baadidiisii buu ku saabsan yihi xayawaanka daalla laga cabiraa xadaanaa camr bnu cabaas qaala xadaanaa cabduramaan cabduraxmaan ibn mahdi qaala xadaanaa sufyaanu sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri amiir muminiin wa isaga shucba ibnu xajaaj iyo sufyaan iyo laqabkaasay ilaahay siiye amiir muminiin baa layidhi can rabiicata rabiica bin abi cabdiraxmaan almacruuf birabiicati ray sheikhu maalik qaala xadaanii yaziid ibn mawla almunbacif can zayd bn khaalid اljuhani radia allahu canhu wa ardaah qaala wuxuu yidhi zayd bnu khaalid jaaa acraabiyu nin reer baadiyaa yimid ninkaasna waxaa la dhihi jiray sweyd aljuhani oo ninkaa zayd bnu khaalidka isku qowsahayeen reer bani juhaynay ahaayeen wasmuhu suwayd jaaa acraabiyun baa yimid annabiya nabiga calayhi salaatu wasalaam buu u yimid fasa'alahu wuxuu weydiiyey camaa yaltaqidu waxa baadi a ee uu helayo baadi haddaan helo maxaan seen u dhaqmaa nabi allow shareecadeena wax walbaba xukun bay u baahantahy daliil bay u baahan tahay sharciga wuxuu ka qaba inaad culimmada weydiisaad u baahan tahay in adigu iska maamulata maaha maxaan sameeyaa baadi baan helay faqaala nabigu wuxuu yidhi carifhaa sanatan sanad yahdi uma icraf aqoonso cifaasahaa wixii ay ku jirtay cifaas iyo wicaa waa isku mid weelka ay ku jirtay aqoonso u fiirso way kaa ahaa waxay ku xidhneed maa yuukaa caley wixii lagu xidhay lagu afka laga xidhay ayadana u fiirso oo aqoonso qofba hadhow imaan kara maxay ku xidhneed iyo maxay ku jirtay iyo meeqay aheed su-aalahaas hadda dee qofkii wax su-aal weydiiya qofka isagaba yaqaana yaa su-aal wax weydiiya marka markaad su-aasha weydiinayso waa inaad adig garanayso inuu asiibay iyo in kale si u kala ogaato fain jaaa hadduu imaado axadun qof yukhbiruka kuu sheegaaya bihaa baadidii qof sheegtay hadduu ku imaado si baa ku jirta meesha macnaha waa iska cadyahay waa siinaysaa qofka xoolihiisa hadduu calaamooyinkii wixi o dhan sheegto farta ka geli wa ilaa haddii wax sheegtay aad weydo sanad kadib fastanfiqhaa buu nabig alay slam nafaqayso isticmaal marka sadaqayso lama dhihin ninka u sadaqey laguma dhihin ee isticmaal baa lagu yidhi way jira bacd ala'ima oo qaba hadduu qofkan xoolihiisii uu ka maarmo inuu sadaqeeya fiican ah, xanafiyada qabto laakiin xadiidku fastanfiqhaa buu ku leeyahy nafaqayso on waxba ha ka waswaasin bishardi waa inaad marka hore baadida soo qaadaysana usoo qaaday inaad ilaaliso markii dambana wadiica inay noqoto qofkii lahaa maalin hadduu imaad inaad siisa aad u isticmaasho laakiin haddii marka u horraysaa usoo qaaday inaad soo mulgiso aad adigaba yeelataba oo maalintii xeraad soo gashaba qofka sumadu ku dhuftoo sumad bedelo qofkaa daal wey man aawaa daalatan fa daal buu nabig alay isalaatu wasalaam riwaayo kale waxaa soo aroortay adaalatu xaqu naar waa naar lagu gubanaayo ayuu nabiga alayh isalaatu wasalaam baadida la qaadayo waa qofka niyadxumada ay ku jirto oo xoolaha dadkan xoolihiis isku darsan rabo oo wixii iska sumadbedelan rabo qofka way qofka la hayste ee laleeyahay xoolaha asaga ah markii horeba haddaad qaaday de wey waa booli wey waa waxaad dhacday wey saas weeyaan laakiin haddii intaad dadaasho sanad ay dhammaato sanad kadib adigaa iskale waa isticmaalaysaa qaala wuxuu yidhi ninkii yaa rasuul allah rasuul allah fadaalat lhanam ari ka warran baadi ah ka warran haddaan arko qaala nabigu wuxuu yidhi laka adigaa la rabaa inaad soo qaado iskale oo wax sheegtaba haddii la adunbaa qaadani aw liakhiika ama walaalka akhiikadaasi waxaa weeyaan ninkii ariga lahaa ee ka dhuman wuu soo geli karaa qof kaloon adiga ahayn waa soo geli karaa qof kale oo walaalkaa ah ama kiilaha ama ku kale unbaa u bixi oo baadida kaxayn aw lidiibi ama yey iyo dhurwaa baa cunaya waa ari tabar ma marka in la baadid baadidaas ariga aan laga soo tegin wey gabalkaba hadduu dhaco weerkii baa cuni kara oo dhurwaagii baa cuni kara oo wax walbaa eber ka dhigi kara marka waa inaad soo qaada aw liakhiika riwaayo kale waxaa soo aroortay nabigu inuu khudhu amar buu bixiyey rasuulka alayh salaatu wasalaam walidaalika waxay culimmadu leeyihiin amarkaasi aqalu taqdiir waa istixbaab waa sunna haddii kale waa waajiba inaad xoolaha asaga ee baadida aheen haddii gacan kale ku dhacdo ama maaragtay dugaa kale cuni kara ama qof kale oon ilaalinaynin laga yaabo inu iska qaato soo waa inaad soo qaadaa qaala wuxuu yidhi ninkii daallatulibili geel baadi a ka horanabe allow fatamacara waxaa bedelmay ee tagayara wajhu nabiyi nabiga wejigiisa sal allahu alay waslam baa bedelmay waa carooday rasuulka alayh salaam ninkan su-aashiisaan ujeedo kale leedahay maxaa dhacay wey geella maxaa kuu geystay faqaala wuxuu yidhi maa laka walahaa adiga geel maxaa suka gey seed geel baa u sheegi kartaa geel daaqaaya oo xoog leh oo ismaamuli oo biyihiisa cabi oo geedihiisa meeshaa ka daaqaaya macahaa xidaauhaa waxay wadataa xidaheedii kabaa laga cabiray kabaheedii bay wadataa lagu adag bay leedahay sida ariga oo kale wax raafqarari oo cididu ay jabi oo meel iska fadhiisani ma aha meeshaas oo dhan buu iska maraya lugihii xoogga ilaahay sii wa siqaauhaa way wadataa calooshaasa intay buuxsato yay maalmo bil yay ku qadaysaa taridulmaa biyahay ku arooro nina inay waraabiyo oo shubo oma baahna wa shajara geedahaas dhaadheera way cunaysaa meel fog bay caleenta ka soo qaadan way ka daaqaysaa marka geela xayawaanka yaryar ee sibaaca hadwaaga yarra way iska celin oo dawacay waxaa la hadli saa darteed geel inaad soo qaaddo baadia maba ahaba midda kale haddaad geeli baadida meesha ka kaxayso ood meel kaleoo reerkaada uu joogo aad la aado waxaa weeyaan ninkii iska lahaa meelihii ay ku dhuntay buu ka raaraadinayaa marka waabaad dhumisayba waa sii dhumisayba waa sii dhumisay waa haddii markaa dhulka asaga ee gebel uu daaqaya sida xadiidkanba ku cad dhul aamina uu yahay bini aadamna aan looga baqaynin duwaag xoog lene oo sida dhuwaaga iyo libaaxon looga baqaynin hadda dhuwaag xalosh ka ridi cannadu ka ridi libaax iskaba dhaaf tuug hadduu jira sidoo kale haddii arrimaha jirto markaa waxooga cillada way isbadeshay ciladii marka hore la yihi geela wax cabsi oo looga qabo male hadday isbedesho cabsi ay timaado markaasi in la kaxeeyo meel aamina la geeyo ayaa wanaagsan bay culimmadu leeyihiin saasaa fiican qaala اmusanifu raximah اllah baabu daalati اlghanami ari baadiha ka waran xadiidkii buu ku soo celcelinaya zayd binu khaalid xadaثana ismaaciil bn cabdilaahi alweysi qaala xadaثanii sulaymaan ibnu bilaal can yaxya yaxya alansaari yaxya bnu saciid alansaari can yaziid mowla munbacid anahu samica zayd bnu khaalid اljuhani radi allahu canhu bu maqlo yaquulu leh su'ila nabiyu salى اllahu alayh waalih wasalam nabigaa waxaa la weydiye can luqadati baadi ka warran bal rasuul allow haddaan aragno xoolo baadi ah oo meel lagu tuuray lacag baad aragtay dahab baad aragtay saacad mobel yaa luqada waxyaalaha la tuuray meel iskaga dhacay wey oo deena qofkii lahaa ka dhacay lasoo qaadayo fazacama wuxuu sheegay anahu qaal nabigu inuu yidhi zacmigu waa bimacnaa qaala kalxaqiiqa sida maaratay lafdi ma aha mulkadii maaha ee waxaa weeyaan waxay loo isticmaalaa fi lqowli lmuxaqaq kaiiran hadalka xaqiiqadaa loo isticmaalaa zacmada imaantu maaha oo umulkadib ama madiyatulkadib maaha been hawaas maaha ee zacama bimacnaa qaala bay ka dhiganta wuxuu sheegay annahu qaala inuu yidhi nabiga calayh salaam icrif xifaasahaa weelkay ku jirta warta u fiirso wa wikaahaa waxay ku xidhan tahay inaad aqoonso uma carifhaa sanatan sanad yahdi wataa riwaayada waa aragtaa markaa hore aqoonso kadib baad yahdinaysaa waxaadan aqoonsaninba yahdin maysa yaquulu yaziid wuxuu leeyahay yaziid mowla munbacit weeyaane in lam tucraf haddaan la aqoonsanin istanfaqa bihaa waxaa isticmaalaya oo nafaqaysani saaxiib waa ninkii soo helay in lam tucraf la aqoonsan ninkii lahaa hadduu una aan la helin oo intaad yahdisa wax sheegtaba aad weydo istanfaqa waxaa nafaqaysanaya bihaa baadidii saaxiib waa ninkii halooday wa kaanad waxaysan noqonaysaa wadiicatan cindah wadiicay noqon wadiica maxaa la dhaha amaano wey shay ammaanoa oo qofkii lahaa hadduu kuu imaado uu inaad siisa ay tahay oo haamad u niyoon hataa ha isticmaashidba laakiin ammaano wey hadduu ku imaado ku yidhaahdo markii sanad dhammaado isticmaasho war xoolihii anaa iska lahaa waa inaad siiso haddaad heli karinna fa nadiratun ilaa maysara war wixii waa ugu tageen faqiir baan waxma haysto ii kaadi wain kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara iga warsug ah, waa iga sug baad dhahaysaa haddii kalena waa siinaysaa marka wadiica cinda qaala yaxya wuxuu yidhi fa hada aladii laa adri yaxya binu saciid alansaari wuxuu leeyahay warkan dambe yaquulu yaziid in lam tucraf in lam tucraf istanfaqa biha saaxibuha wakaana wadiicata cindahu intaasi ma garanayo fii xadiidi rasuulilah inuu warkii nabiga calayh salaam yahay oo marfuuc ila nabiyi ah oo xadiidka raacsan huwa asagu am shayun shay min cindihi agtiisa ahaaday yaziid sheekhiisa yaziid mowlal mubicudkaasi wuxuu ziyaadiyay inay tahay min baabi tafsiir inuu fasiraayo oo noo caddaynaayo iyo in xadiidkan uu kamid yahay ma garanayo u leeyahy laakiin sida xaafid ibn xajar uu leeyahy waxaa weye marfuuc ila nabiy riwaayoyin kalaa soo arooray waxaa weeye lafdigaasi istanfaqa saaxibuhaa wa kaanat wadicatan cindahu waa hadalkii nabiga sala allahu alيh waalih wasalam uma marka hadalkaasi wa wadiicatan cindahudaas waxaa kaloo laga fahmayaa wadiicada sideeduba yadu lmuudaci yadu amaana bay dhahaan qofka ammaanada loo dhiibtay gacantiisu waa gacan ammaana macnaheeduna waxaa weeyaan haddii xoolihii uu isticmaalay mxua baadidaheed baadidaheed in wadiice isticmaalba intaan la gaarinba haddii xoolihii ayaga ahaa oo ilaahay ku timaado aafo ku dhacdo iskaba dhintaan haddana dhumaan lama qabsan karo oo isaga taqsiirun la imaanin gaabinun la imanin xadgudub unan la imaanin leanna waxaa lagu shabahay wadiica wadiicaduna sideedaba qaacidooda waa sidaas ninka wadiicada haya yadduhu yaddu amaana wixii ifraad iyo tafriid gaabin iyo xadgudub labada loo qabsan karaa laakiin tiina haddii ku dhacdo waxba looma qabsan karo oo qofaad ammaan u dhiibatay oo alaabtii aad u dhiibatay dukaankiiba hadduu gubtay tuug u dhacay adigana aadan maarata wax nusqaan eh, gaabin aan la imaanin waba lagu weydiin maayo sidaaso kale noqonaysa uma qaala wuxuu yihi nabiga alayh salaam uma qaala zayd ninkii caraabiga ah zayd kawa ka sheekanay wuxuu yihi kayfa taraa fi daalati اlqanam ari baadiyaa ka warranaba allow qaala nabi sal slm khudhaa bu yii war soo qaad ari baadi hadaarato soo qaad gabalka intuu ka dhici buu dhir waa ka maqan yahay iyo iyey iyo duwaag fa inamaa hiya lak adigaa iska leh oo hadhow isticmaali haddii wax sheegtaba la waayo aw liakhiika walaalkaagii lahaa mid kale aw lidiibi iyey baa fuuqsan qaala yaziid wuxuu wahiya tucaraf ayda ariga laftirkiisu sida baadida kale yaa la yaahdin war ariyu ka dhumay aniga qofkii yidhahda ari sea weeye ma idaa mise waa riyo ma orgiba mise waa waran intay midab waa inaad tilma sumada sheeg waa inaad tidhaahdaa haddii kale mid unba iskala boodi kara uma qaala wuxuu yidhi kayfa tara fii daalati ibili geel baadiha ka warran qaala faqaala dacha iska daa geel baadiha isagaa iskugu dhowaanin fa ina macahaa xidaaha kama yaabalid inuu ragaado oo geed iyo qodax iyo wax sahlan lama fadhiisanayo wax weyn iyo filgin unbaa un geel fadhiisin kara fa ina macaha xidaaha wa siqaaha sibraarkeedii bay wadataa taridu lmaa biyay ku aroori wa taakulu shajara geedaheeda iska daaqi xataa yijdaa rabuha waa damba umbaa ninkii lahaa laga yaaba inuu haloodo oo kaxaysto haddii markaasi dee dhulka asaga laga hadlaayey oo dugaag xoogle uusan joogin ama tuug aan laga baqaynin walidaalika xilligii cuثmaan bin cafaan radia allahu canhu markay bateen dadka qudaacu duruq iyo waddooyinka ay dhaceen waa amray baa la yidhi in xoolaha geela la baadi maaratay soo kaxeeyo baabun idaa lam yuujad saaib idaa lam yuujad haddaan la helin saaxibuluqadati ninkii baadida iska lahaa bacda sanatin markay sanad dhammaata kadib fa hiya liman wajadaha qofkii iska lahaa ee helooday qofkii iska helooday yaa iskale liman baa iskale wajadaha helooday xadaثna cabdالlahi bn yuusuf tariis qaala akhbarana malik ibn anas bn cabdillahi اasbaxi imam daar hijra min aimati ahli الsuna waljamaca buu kamid yahi can rabicata bn abi cabdiraxmaan aلra'y sheekhu wey sheekhu maalik fi اfiqhi xagga xadiidkana waa arta ka warinaya marka taahara biculamaa ra'yi masaa-isha fiqiga ee nadarka ah ee qiyaaska ah arrimahaasuu inta badan u badnaa baa la yidhi saasa darteed baa waxaa loo bixiyey rabiicat ra'yi baa loo bixiyey ila nimanka la yihahdo xanafiyada waxaa la yihahdaa asxaabu ra'yi ayaa la yihahdaa xaggaasa ilan xooga ay siiyaan qiyaaska iyo masaa-isha noocaas oo kale ee qawaacidda caamka ah ayay inta badan waxgeliyaanoo u badan xadiistaa ku yarayd xilligii abu xaniifa raximah اllahu tacaala ayaa xadiistu dee mudawan ma aheena ma qoreena meel kuma aruursaneen marka sidaas darteed shuruudda uu dejistay filxadiidi u dejistay abu xaniifana shuruud adag bay aheyd oo wax ka bixi karaba uu yar qofka uu xadiid ka qaadanayo marka hadduu marka uu ku kalsoonaan waayo xadiidka inuu saxiix in kale wuxuu aadaya marka qiyaas buu aadi qiyaaskuna dee qur-aanka iyo sunnada ayaa caddeeyay inay xujo uu yahay oo waxyaalahan isku mialka isku nadiirka ee cilada udhaxayso in lisraacin karo oo xukunku hal un noqon karo taas qur-aankii sunadaba waa caddaysay marka wuxuu leeyahay rabiicata bin abi cabdiraxmaan can yaziid mowla munbacithin can zayd bni khaalidin radia allahu canhu qaala jaaa rajulu ilaa rasuuli illah nin baa nabigu u yimid rajulkaan inuu caraabi aha reer baadiyaa soo maray suwaydna la dhihi jiray magaciisa fasa'alahu waa weydi can luqadati baadi faqaala wuxuu yidhi craf cifaasaha waxay ku jirtaa weelka iyagoo waykaa xarigeeda aqoonso uma carifhaa sanatan sanad yahdi fain jaa saaxibuhaa ninkila hadduu imaado si wailaa fa shanuka bihaa shanuka adigu shanigaada bihaa baasha ayada iyo baadidaasi waxaa weeyaan inaad isticmaasho shanuka biha waxaa loo jeedaa tasaraf bihaa isticmaal wey istanfiq baa soo maray istamticna waan soo maray marka fa shanuka biha kuwaamay lamid qaala fadaalat lgarmi ari ka waran ari baadi ah qaala hiya laka liakhiika aw Ah, saddexdaa mid un bay noqonaysaa ari inuu meel iska taagnaado sida geel oo kale bilo iska maqnaado ma dhici karto haddii qof u baxo oo xerada keena la waayo dhurwaaya yey baan daynayni iyo dawaco qaala fadaalatu ibili ari geel baadiya ka waran qaala maa laka walaha adiga geel maxaasuu kii wat macahaa siqaa'uhaa wa taridu lmaaa wa shajar xataa yalqaha rabuha ninkii lahaa ilaa uu ka haloodo baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa wajada khashaba qofka hadduu heloodo khashaba qori buu helay xaabo iyo dogab iyo ul filbaxri badda sabaynaysa ayuu heladay xeebtii buu tegey markaasu wuxuu arkay jiirar ay wada iyo xaabo ay wada iyo qoryo ay waduu helay aw sawdan ama wuxuu helay ul aw naxwi wax lamida ah. sawdkaasi waa min baab ilxaaq waxaa ku imaan doonta masalatu alkhashaba oo imida soo maray laakiin sawdku ilxaaqan lilkhashaba sawdka ushaa fardaha yar lagu garaaco iyo shaabuuga ayaduna waxaa weeyaan khashabada lamid wa naxwihiina waa sidoo kale macnaa wa naxwihiina waxaa weeyaan min aashyaai daayicati taafiha waxyaalaha taafihan aad u sii badneen baadida sideedaba baadi oo dhanba salafama hadinayo shaygu hadduu yahay shayan wax sii qiimo badan ba unahayn xabba timiraad heshay shilin baad meel ku aragta yaalla muxuu ahaa qalin aan aad u qiimo badneen baad meel ku aragta iska yaalla ul baad ku aragtay meel iska taalla oo xagga xagka kurtabajarna oo meel iska taalla heshay nacam waxyaala noocaas oo kalea waryaale inaad tiraado hariso oma baahna oma sii baahna waxaana loo celinayaa hadba arrimahaasi curfiga dadka iyo caadada dadka loo celin alcaadatu muxakama qaacidadaasad raacin waxyaalaha dadka caadadooda aan in badan haddaad jeebkaaga ku jirtan adaa iskala wata ama gacanta ku wata laakiin haddii kaa dhunto aadan danba ka gelayn noqodkaad ku noqonaysaba ay ka qiimo badan tahay ayada laftirkeeda waxaasi qofka gacanta ku dhigaa hor isii qaadanaya ha shilinkaa isaga hore iska sii qaadan qalankaas sidoo kale xabad timir hadday noqoto afkaad gelin wax kale ood oga baqda haddaysan jirin wax kale ood oga baqdo haddaysan jirin marka taasuu ka hadlaya musanifka raximah اllahu tacaala wa qaala leyth ba wuxuu yihi xadaanii jacfar bnu rabiica can cabdiraxmaan bn hurmusin cabdiraxmaan ibnu hurmus ninkii la dhihi jiray alacraj can abi hurayrata radi allahu canhu can rasuuli اlaahi salى اllahu alيh waalih wasalam nabigu dakara rajula min bani israa'iil nin reer banu israiil uu ka sheekeeyey dhowr jeer lakin uu so noqdo xadiidka wasaaqa alxadiid ninkii dhihi jiray nin intuu doon xagga kale badda kala maray wardaynisi maqhraati keen muxuu ahaa kafiil keen ilahay baa maqhraatiya ilahay baa kafiila dhihi jiray wey kadibna intuu qori qaaday lacagtii ninkii uu ka soo daysaday geliyey warqadna raaciya badda ku tuuray ninkiina uu dhinaca kale deena ka halooday intii xadiidkaa soo marray badan fakharaja yanduru lacala markaban qad jaa bimaalihi ninkii marka deynta bixiyey xilligii deynta waa lagu keeni layihi markii la gaaray iyuu xagga xeebta dhanka kale soo istaagay bal wax markab iyo doonahoo imaata oo lacagtii u wada inuu helo yanduru inuu fiiriyo lacala markaban bal inuu doon un qad jaa bimaalihi xoolihiisa ay keentay faidaa huwa bilkhashaba doon waa waayey laakiin muxuu arkay bilkhashabati buu arkay qorigii kii kale uu kusoo tuulay lacagti intuu dhexgeliyey ku qoray ku alxamay warqadna raaciyey inay warqadda lacagta asaga ka socoto kii asaga ahaa qorigii uu soo tuuray ayuu ka helay oo badda sabeynaya xeebta fa akhadaha waa soo qaatay liahlihi xadaban xaaba ahaan buu usoo qaatay lacag baa meesha kugu jirta ma laha wuxuu kolba noqotay xaabada hore iskaga sii qaado carruurta qorigan ha kuu falfaliiqata oo ha kuu jajabsatee falamaa nasharahaa markuu falfaliiqo jajabiyey wajada maala wuxuu ka helay lacagti kunkii dinaara ku jirta wasaxiifa warqadiina waa ku jirtaa oo hebel baa soo diray iga raallihow waaa kusoo diiwaan waayey waa kaa waa soo marray qisadii ninka asaga aha ilaahay deyntiis inuu ka bixiyey oo uu yidhi ilaahay baa kaa oofiya deyntii waa kaa bixiyey hadda laakiin bukhaari raximahullah wuxuu u keenay waa ul usha ayadee ninka uu meesha ka helay ixaabadii muuna yahdinin waryaa iska leheey way alxaban tahay oo wax dad gacantii soo martay muuna dhihin horey iskaga qaatay oo xaabu ka dhigtay markiiba intaasu hadda u keenay masila xadiid wax badan ba laga faa'idaystay tan hadda u dambaysa waxaa weeyaan baabkan intaa wey baabun idaa wajada tamratan fi ariiq hadduu xabad timira waddada ka helo iyo wixii lamida sabuul buu meel ka helay nacam oo meel iska yaalla jidkii ay e, beeralaydu qaadayeen ayuu xabad sabuula ka helay xabad indiisi ama moos oo meel ku dhacda u haray xabad baradha ama fayaasi oo meel ku dhacday u helay oo iska dhacday ninna xabad fayaasi iga dhuntay duudha soo noqon maayo raaraadin maayo waxaa noocaas oo kale haddaad hesho iyo maysid xadaثna mحamed بن yuسف الفiryaabi qaala xadaثna سufyaan huwa بن cuyayna can mansuur huwa بن muctamir can طلxata بn musrif wey dlxaan طلxata بn musrif can anas الbasri radي الlahu canhu و arضاه anas بn malik qaala wuxuu yihi mara الnabiyu sal ل slam btamrati fi طariiq nabigaa wuxuu soo maray xabad timira oo wadada taalla qaala wuxuu yihi lowlaa anii akhaaf haddaana ka cabsanaynin bu rasuulku an takuuna inay noqoto min asadaqati laakaltuha sadaqadii inay noqoto oo dadka masaakiinta logu talagalay oo weli miskiinkii logu talagalay aan gaadhin sadaqana ima banaana laa taxilu sadaqa limuxamadin walaa liaali muxamadin inamaa hiya awsaaku naas saasuu nabi sal la alay slam sadaqada nabi maxamed iyo aalu maxamed xalaal oo maaha awsaaku naas wey qofka sadaqada bixinaya dembigiisi lagu dhaafuu rabaa in adigo marka lagugu dembi dhaafmo oo sababtaa wasakdii laskaga dhaaf laskaga daadiyo nabiga alayh salam waa ka dahiran yahay iyo aalu beytkiisa inama yuriid اlahu an yudhiba ankum ahlbeyt ahlbeyti wayudahirakum tadhiira nacam inuu ilahay ina dahiru rab marka waa dahiran yihiin ahlubeyt rasuulilah sala اlahu alيه alih wasalam marka nabigu waa ma qaadanayn hadiyaduu qaadan jira rasulka sal la alay slam hadiyadu waxaa weeyaan waa qof aad wax siinayso aakhare aad wax ka heshid iyo dembi ha lagugu dhaafo ma siinayside saaxiibnimo iyo wax isdhaafsada asagana berri maarata ha ku saacideeyo ayaad u siinaysaa marka asaguna waxbuu ku siini adna wabaad siini tabaadulkaas dhaafsiga ayaa hadiye la yihaahdaa markaa dhib ma lahaa taas darteed buu nabigu alay slam sadaqada wuxuu yihi haddaan ka baqin inay sadaqa tahay waxan waan cuni lahaa bu la marka muuna dhihin nabiga alayh salaatu wasalaam sadaqadaasa ka reebtay mooyeene waan yahdin lahaa muuna dhihin halla yahdiyana muuna dhihin rasuulka alayh salaam xabaddaa timirtaa yahdin ooma baahno wax laga yahdiyana male waa shay iska hooseeya oo xaqiiroo qiima aan lahayn wey saas wey macnaha wa qaala yaxyaa wuxuu yidhi xadaanaa sufyaan baa noo waramay qaala xadaanaa mansuur yaxya ibnu saciid alqataan wey و qاaل زاaئdة wuxuu yihi بن qudاmة عن maنصuر عن طلحة iبن مصرف qال xadaثna أنس طرqdaas waxay un xoojinaysaa xadiidkaa hore oo riwaayadan سufyaan hore ee soo maray محamed بن يuسف baa warinaya tana yaحyى tan labaad زاaئdة بن qudاamahan عن maنصuر عan طلحة ka warinaya wuxuu mutaabicinaya maنصuur riwaayadiisaasi uu ka warinayo waxaa ujeeda سufyaan riwaayadiisa maنصuur iyo riwaayadan dambe ee mxuu ahaa yaya can ariiq yaya can ariiqi yaxya marka waa laba dariiqun dariiqu maxamed bnu yuusuf iyo dariiqu yaxya weeyaan waxadaanaa muxamed ibnu muqatil almarwaziy qaala akhbaranaa cabdullahi ibn mubaarak almarwaziy qaala akhbaranaa mamr ibnu rashid macmar bnu rashid alasdiy can hamaami munabihin akhuu wahb bnu munabih can abi hurayrata cabdiraxmaan bnu sakr dawsiy radia allahu canhu can nabiy sala allahu alيh waalih wasalama qaal inii anigo buu nabigu yidhi la anqalibu ilaa ahli reerkaygaan u gadoomi u noqon faajidu tamrata xaba timiraan heli saaqidatan xaalay dhacday calaa firaashii gogashayda korkeeda saaran fa arfacuhaa afkaan u koryeeli lahaa kulha inaan cunon u mahdo uma kadib baan akhshaa waxaa ka baqi buu nabigu calayh salaam an takuuna sadaqatan inay sadaqad tahay markaasaan fa alqiiha iska tuuraya waracu rasuuli laahi sala allah alay wasalam tawaruca iyo dhowrsiga rasuulka dacmaa yariibuka ilaa maa laa yariibukadi wey marka waa ka dhowrsan jiray rasuulka sala allah alيh ali wasalam marka alxalaalu maa xalla biyadika ma ma jirt ma aha inaad w gacantaada soo gala iska isticmaasho iska cunto aadan weydiinin yaa iskale xage ka timid aadan isweydiinin arrintaas sax ma aha waa inaad ka dhowrsataa waxa maarata xoolaha iyo maalka dhinac kasta ka fiirisaa wey baabun kayfa tucaraf see loo yaahdin luqadatu ahli maka baadida reer maka baadida reer maka see loo yahdinayaa haddii baadi meel kale laga hela ogaanay sanad un baad kadibna kadibna adigaa iskale laakiin baadida maka ayadu waxaa weeyaan laa tultaqadu liltamaluki ha saasi dhahan in la yeesho looma qaadanayo bal tucarafu abada dahri weligeed waa laydhahdin baadida maka ma qaaday weligaa inad dahdisay noqonaysaa weliga ka dhuntay eedaad ku hayso wa qaala daawuus baa wuxuu yihi ibnu kaysaan can ibni cabaasin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh waaalihi wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi laa yaltaqidu luqadatuhaa markii maka iyo khasaa'isteeda iyo waxyaalahay la dheertay magaalada ku ka sheekay nabiga alay salaam wuxuu yidhi laa yaltaqidu multaqid luqadataha baadida maka axadna ma qaado ilaa man qof unbaa qaadi carafaha yahdinaya qofkii yahdinaya oo weligii yaalahey yay ka dhuntaeedu ku haya ah, sanad iyo laba sano iyo saddex sano midna kuma filla maka haddaad qaado allaahuma wakiil inaad iskaga wareejiso waa gaar oo haddaad adiga aad safrayso ood maalima ka hesho diyaaradii ay kaa tegayso rufaqadii ay kaa tagayaan meeshaad ku xanimayso ah, seed yeeli ma soo qaadanaysa walidaalika hadda xal baa la keenay oo waxa la yidhaahdo maktabu ah, maktabu mafquudaat ayaa ayay sameeyeen maka meel alaabada dhuntay la keenaa jirta iska dhigaysaa halkaa un wixii baa la qori halkaasaad ku wareejinaysaa qofkii marka halkaa buu ku hagaagi xoola ka dhumaan war xoolaa iga dhumay si baa le tilmaan sheeg waay ta wa kaa dhumay ila waa qoran wax walbe marka hadduu wixiisi sheegto farda laga gelaya waa kiin oo kale wey ah. wa qaala khaalid wuxuu yidhi khaalidkan waa khaalid alxadaa ibnu mihran ninki la dhihi jiray wey khaalid ibnu mihran alxadaa xadaana waa qofka kabaha iyo waxaas ayaa sameeya kaba sameeyaha ayaa xadaa la yidhaahdaa laakiin saxaabigan kaba ma samayn jirin kuwa kabaha sameeyo ag fadhiisan jiray baa la yidhi waqiila waa tiltilmaami jiray oo uxdu kadaa buu dhihi saa u samee marka sidaasaa lagu magacaabayoo min baabi mujaawara suxbada iyo lafadhigoodiiba lagu nisbeeyey kamola lyidhi wa qaala khaalid wuxuu yidhi can ikrimata cikrimata mawla bni cabaasin can ibni cabaasin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu aleh wasalam qaala nabigu inuu yidhi laa yaltaqiduhaa baadida maka qaado ilaa mucarif qof yahdiya weligeed yahdinaya mooyaane oo sanad iyo laba sanatoona kuma suuroobaysa isagu wa qaala axmed ba wuxuu yihi axmed bnu saciid xadaanaa roox ruux ibnu cubaada qaala xadaanaa zakariya ibnu isxaaq wey qaala xadaanaa camr bnu dinaar can cikrima mawla bni cabaas can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam qaala nabig wuxuu yihi laa yucdadu cidaahuha maka lama guro laamaheeda iyo geedaheeda iyo lama jaro geedaha maka in la guro lama ogolo walaa yunafaru lama eriyo sayduha ugaadheeda iyadoo geed harsan ugaadha maka hadaad u imaato xataa geedka ma fiijin karti xaramkaas maka xaramka dhan baa loo jeedaay inaad ugaadhato ood wax ka dayata iskaba dhaafe geedka harsanaysa xataa inaad ka fiijista lama ogolo walaa taxilu ma banaana luqadatuhaa baadida maka ilaa limunshidin qof yahdinaya mooyeen munshidka waa qofka mucarifka ee yahdinaya weligii yahdin marka munshid iyo naashid baa kale ah naashidku waa qofka daalibkaa ah ee neefka waxaasaa iga dhumay raadinaya weydinaya dadka kana munshid weyaan waa qofkii yahdinaya wey walaa yuktala lama gurta khalaaha maka cawskeeda iyo geedaheeda cagaarka ah iyo wixii dooga doogaa loo jeedaa cawskeeda engegan maaha wixii marka calfu dawaab iyo xoolo lagu talagalay iyo mooyeene in iska gurgura geedaheeda iyo nagaarkeeda lama rabo faqaala cabaas baa wuxuu yidhi khudbadan waxay dhacday eh, eh, eh, bacdu fatxi maka faqaala cabaas baa wuxuu yidhi ya rasuula allah ila idkhira idkhirka geedka layihahd nooga sarreeb waa nooc oo nagaaraho ama caws ahaana oo guryaha ay ku dhisan jireen oo daashashka ay ku dadan jireen oo janaaze muxuua ah, meydka iyo luxudka loo isticmaali jiray dhoobada lagu adkeyn jiray faqaala wuxuu yidhi ila idkhira idkhir mooyeene aa laga soo reebay qaala xadaثana yaxya bnu muusa qaala xadaثana waliid bnu muslim qaala xadaثana awsaaciyu cabdiraxmaan bn camr awsaaci imaamu shaam baa la yihahda imaamu shaam qaala wuxuu yidhi meesha laga yidhi ibn cabdilbar iyo imam maqrib qaala wuxuu yihi xadaثanii yaxya bn abi kahiir alyamani qaala xadaثanii abu salamata bn cabdiraxmaan الzuhri qaala xadaثanii abu hurayrata cabdiraxmaan bn sakr اdawsi radia allahu canhu arضah qaala lama fataxa allahu calىa rasuulihi salى اlah alay slm maka markuu ilaahay rasuulkiisa maka u furay qaama waa istaagay fi dadka marka uu nabigu maka intii la qabtay uu dadka u khudbeynayo waxa weeyaan de waa sanadkii sideedaad ee hijrada wey sanadkii sideedaad ee hijrada nabiga calayh isalaatu wasalaam bil ramadaan iyo maka gacanta muslimiinta soo gashay lamaa fataxa allahu calaa rasuuli makata qaama fi nnaas faxamid allah ilahi buu xamdiya wa ahnaa waa ammaanay uma qaala wuxuu khudbada muqadimadeeda wey markaad khudbaynayso inaad hadal iska bilowda maaha ilahay xamdigiisa iyo ammaantiisa ka horraysiin iyo salliga nabiga sal l slm uma qaala wuxuu yidhi in allaha xabasa ilaahay wuxuu xabisay can makata maka alfiila maroodigii maroodigii abraha u watay xabashigii ka imaaday ardulxabash yaman iyo dhulkaa ka imaaday oo intuu samaystay waxa la yidhahdo alkacba alyamaaniya alkacba alyamaaniya wax la yidhahdo samaystay kacbadaas maka ku taale ee musharafada ibraahim alkhaliil calayhi salaam ee awalu beytin wudica linaas ilaahay uu yidhi ayuu canjinayaa marka isagana kacbu ku magacaabay ku reer qurayshada intuu carooday buu meeshii intuu tegey buu xaar ku soo haleeyey habeennimo xaarkaasay caroodeen deen soo dubinaynaa kacbadoodaan soo dubinaynaa buu yidhi dhaxda marka intuu soo socday qof buu soo qaatay nin la aburiqaal aburiqaal buu yidhi oo reer carbeed ahaa yuu yidhi kaala itus waddada walidalik dadkii meesha lagu dilay buu ka mid ahaa xataa qaala aljariir fii markuu caayay markuu caayay farasdaq uu caayay wuxuu yidhi idaa maata idaa maata mxuu ahaa farasdaqun farjumuuhu kamaa rujima qabru aburiaal qabru aburiqaal farasdaq hadduu dhinta sida aburiqaal mar alla qof alla qabri qabrigiisa mar dhagax buu ku tuuraa markaa iscaahaya kana aburiqaalkaana keenay marka calaa kulli xaal qisadaasi mashhuurada ah sanadkii nabiga calayh salaatu wasalaam uu dhashay bayna ahayd waxaa lagu tiriyaa min irhaasaati nabiyi sala allah alay wasalam irhaasaat nabuwa waxyaalaha muqadimaadka ee tusaaya in maka loo sii sallaxaya nebi maxamed nabiyu aakhiri umma ummadda aakhirkeeda nabiga usoo baxi doono malaha ummadda ugu dambayso in loo sii sallaxayo quwadii markaa u xoog badneed ee khatarta ku haysay buu ilahay jabiyey subxana wa tacaala sanadkaasuu dhashay nabiga sala allahu alيh waalih wasalam marka wuxuu lama fatax allahu calaa rasuli marka qaama fi nas faxamid allah atna cali uma qaal in allaha xabasa can makata alfiila maroodiyi maroodigii halkii baa lagu baabi'iyey markay soo maraayaan muxasar xagga haddii loo soo wadana makana wuu istaagi dhinaca haddii loo jeedana waa cararaya marka waa wax imtixaaman oo ay garan waayeen imtixaanka haystan oo ay garan waayeen maka un bay kusoo socdaan markaasaa ilaahay ku halaagan dayran abaabiil quraanka ilahay nooga sheegay subxaana wa tacaala ilaahay baa ka xabisay wasallata calayha wuxuusa maka ku salliday rasuulahu rasuulkiisa walmuminiin nabi maxamed sal allah alay wasalam maanta nabi maxamed baa loo ogolaaday wax shimbiroo soo degaysana male wax khataroo laga baqayana male liannahu midkaasi inuu kacbada dumiyuu rabay nabi maxamedna sala allah alay wasalam tadhiir lkacba u socdaa inuu kacbada dahiru rabaa saddex boqol iyo lixdan sanan baa ku jirta ilahay khayrkii baa la caabudaya gaaladii baa ku geedaaman marka kacbadaasi iyo beytkaasi ah caasimatu almuqadasa lilmuslimiin muslimiinta caasimadooda muqadaskeed ayuu nabiga alayh salaam dahiraya ilaahay baa ku salliday kufaaru quraysh nabiga iyo muminiinta gacanta ku dhigay fa inahaa maka laa taxilu ma banaana liaxadin axad kaana qabli iga horrey qof iga horrey inuu ku dagaalama ma banaaneen wa inahaa uxilad lii waxaa la ii xalaalayay buu nabigu yidhi saacatan min nahaar xilli maalinta ka mida saacaddaasi waa un wakti min anahaar baa loo jeedaaye ma aha saacaddii aan naqaanay min asabaaxi ila almasaa bay ahayd laga gaaro aroortii laga bilaabo ilaa galabtii intaasay socotay camaliyada iyo dagaalka iyo xoogow dagaalo dagaalaan weynayn baa dhacay oo waxyaalo aan aad sii weynin intii kale dee waaba loo baaqay oo waxaa la yidhi ninkii kacbada masjidka soo galaa waa la nabadgelin abu sufyaan gurigiisa ninka galaa waa la nabadgelin abu sufyaan markaa lagu soo qabtay isagoo meelaha ilaalo ku jira lasoo qabtay gurigiisa ninka isku xidha waa aamin marka dagaal weyn ma dhicin lakin wax yar baa dhacay inahaa uxila lii saacata min nahaar wainahaa lan taxila ma banaana liaxadi min bacdi qof iga dambeeya aniga ooma banaan ina ku dagaalamo falaa yunafaru sayduhaa buu nabig alayh salaatu wasalaam ugaadheeda lama eryi karo walaa yukhtalaa lama guran karo shawkuha acdaahu adi wey geedaha qodaxda leheed maka iyo iskaga badnaan jira buuraheeda lama jari karo isagaada beledku beled saxra ah oo cidlo ah oo geeduhu ku yar yihiin halaha ku yaalyaalayaa laga sii nabaadguurinin walaa taxilu ma banaana saaqidatuhaa baadideeda dhacdayna lama qaadi kara ilaa limunshidin mooyaane intaas u keenay hadda bukhaari shaahidka waa intaas qof yahdinaya weligiis waman qutila lahu ninkii laga dilaa qatiilun ay maqtuulun mid la dilay fahuwa bikhayri nabarayn qofkii qof laga dilaa awliyaa lmaqtuul qofkaa la dilay dadkiisii waxay leeyihiin laba khiyaar midun laba shay midkay rabaan mid saddexaad oo ma banaana ima an yufdaa in fidye la siiyo iyo mag iyo diyo magti in la siiyo wa ima an yuqiida inuu qisaasto qofkii qofka ka dilay qisaastii sharcigeed labada unbaa banaan ee in maarata qaabkay u isticmaali jireen qabaa'ilka isu kacaan oo dagaal uu dhaco oo ninba nin loogu aaro warkaa waa dhammaatay buu nabig sal la alay slam dacwa aljaahiliya waan xabaalay buu rasuulka alayh salam taxta qadamay gomadayda hoosteedaan geliyay buu yidhi faqaala alcabaas baa wuxuu yidhi ila idkhira inti dhan waa la wada qaatay geedka baalka idkhirka la yidhaahdo lagama maarmay nabi allo noo soo reeb iyo geedaha aan la ogolayn in la guro hanagaga darin fa inaa najcaluhu liqubuurina qubuurta annagaan u isticmaalnaa oo luxudka meesha maarata qabriga markii meydka la geliyo ayaa lagu kashkaashaa lagu cilaaliya dhoobada wa buyuutina guryahana waan u isticmaalnaayo darsooyinka iyo guryaha iyo waxbaan korka ka saarannaa qiinka iyo ninka qofka dadka biraha tumana dabkay ku shitaan faqaala rasuulu lahi sal l slam ila lidkhira bu yidhi ila lidkhira markaa intaasaa marka markiiba waxyi kusoo degay oo loo soo reebay rasuulka sala allahu alayh waalih wasalam hayri uridbarar oo kale wey ah, in yar marka qaarkood waxyiga wuxuu ku imaan jiray jumla waaxida kelima waaxida ayaa marka qaarkood soo degi jirtay faqaama abuushah abuushah nin la yidhahdaa istaagay rajulun waa nin min ahli yaman reer yamaneeda xoogow fahamkiisa uu iska fiicnaynoo aan xifdiga ku fiicnayn faqaala wuxuu yidhi uktubuu lii yaa rasuul allah rasuul allow ii qora khudbadan dheer ee macaan ee axkaamtaasoo dhan xumbaarsan nabi allow hala ii qoro ayuu yidhi faqaala rasul sal slm ba wuxuu yidhi uktubuu liabiishah abiishah ha loo qoro u qora buu rasuulka alayh salaam qultu lilawsaaciyi waxaan ku yidhi buu leeyahay ninkan ka warinaya awsaaci riwaayada xadiidka ee la yidhaahdo muxuu ahaa dariiqa weyd bin muslim wey muslim baa wuxuu leeyahay waxaan awsaaci ku idhi maa qawlahu uktubu lii ya rasuul allah muxuu ka wadaa nabi alla iqra muxuu ka wadaa qaala wuxuu yidhi hadihi lkhudba alatii samicaha min rasuuli khudbadaa uu nabiga ka maqlay sala allah alay wasalam saxaabada nabigu waxay ahaayeen sayalaanu dihni xifdigooda qawi ahaa xifdigooda yaa qawi ahaa saas darteed omayna u baahnayn inay wax qorqoraan xadiista omayna baahneen walidaalika nabiga alay slam marka hore nahiyey oo yihi laa taktubu canii shayan hayra qur'aan waxaan qur'aan ahayn yaa laga qorin ilaa qur'aankii waa carabi xadiisuna waa carabi inay isku darmadaan qur'ankii xadiiskii baa laga baqayaa waxaan qur'aan ahayn laga qorin man kataba canii hayra qur'an falyamxuu ha tira buu nabig alay slam laakiin markii laga aamin noqday oo qur'aankii iyo mucjiskiisa la ogaaday xifdigiisana oo gaar u noqday oo loo xifdiyey inay xadiista la qorto waa fasaxay rasuulka alayh salaam abu shaahan uu u fasaxay cabdulahi bn camr bn caas baaba kaatib ahaa wax alla wuxuu nabiga ku hadla qori jiray sala allahu alayh waali wasalam saxaa'if baa jirtay oo saxaabada ay haysteen oo qoran jireen cali bin abi aalib waa kii qortay ilaa haadihi saxiifa dhahayay markaa markii dambe waa la nasakhay nahyigii iyo diididii la diiday in la qoro si aynan xadiida rasuulka iyaduna aynan u baabi'inoo wax badan kamida ah oynan u dhumin taasaa marka la ogolaadayoo nahyigii waa la nasakhay baabu wuxuu ku saabsan yahay laa tukhtalabu lama maali karo maashiyatu axadin qof xoolihiis biayri idnihi idankiisa laaantiisa ariga iyo geela iyo loola dadka ay leeyihiin meelaha daaqaaya in layska fushaqo o layska maalo arrintaasaan la ogoleen in idankiisa lahaya mooyane idanka ama idan sariix ahaado ama idan laga fahmay curfiga iyo caadada dadka dadka hadday caadadooda ay tahay dadka safarayda iyo musaafirka ibnu sabiilka geel hadday soo maraan in looga liso haddii kale uu iska maalo haddii looga bartay detaa waxa weye idan bay lamid idan ayay lamid tahay hadduu caadadii curfiga isaa tahay laakiin haddii qofka neefkiisii uuna ogolayn laga maalo maalan wuxuu sameeyey sida soo aroortay oo kale alibn اmasruura geel geele la marqiyey naaskiisa maxaa la dhaha a ah, maraq geela la marqiyey maraqii oo cumdadaha maha ogaada geelayda ma garanay arile iyo loley xagga maraqi kale aadi karaan marka geela oo naaska laga duubay si aan ayna niritu ama maaratay aan u nuugin ama aan looba lisinba neefka noocaas oo kale waxay ka dhigan tahay qof gurigiisi iyo bakhaarkiisi iyo muxuu ahaa seefkiisii qufushay oo kale ayay ka dhigantah in la jabsado lama ogolo in la jabsado lama ogolo xadaثna cabdاللahi بن yuسف التنيسي qال أخبرna mالك بن أنس عن ناaفع mولى بن cمر عن cabداللahi بن cمر رضي الله عنهما أنa رasuuل اللhi صلى اه علي سلم qاaل wuxuu yihi laa yaxlubana أxadu qofna yuunan lisanin oo lisanin oo maalin maashiyata mriin qof xoolihiis bغayri idni idan la'aan waa xoolo dadeede idan la'aan ha iska maalin ayuxibu ma jecel yahay buu nabigu alayh salaam axadukum axadkiin an tu'taa in loo imaado mashrubatu bakhaarkiis mashrubada waxay ahayd meel koroo kor loo yardhiso aabica saddex sana markay dhammaatay sanadka bilaabatay yaan u imaado faqaala icraf ciddataha lacagta tiradeeda iska sug oo si fiican u aqoonso way kaa ahaa waxay ku xihan tahayna u fiirso dad ku imtixaami doontahay owicaa ahaa waxay ku jirtay weelkeeda u fiirso iska aqoonso fain jaa saaxibuhaa qofkiilaa hadduu ku imaado si wailaa haddaad weydo istamtic bihaa isticmaal buu nabigu sala allah alay waslam ku yihi marka waxaa weeyaan waa aan soo sheegnay xadiidka zayd bin khaalid baa lagu nasakhay ama ma ahee waxaa la fiilinayaa xaajada qofka iyo xaaja la-aantiisa hadduu aadan baahiba u qabin xoolada le iskaba hayba meel iskaba dhig qofkii lahaa maalin unbuu ku imaan karaaye xadaثana cabdaan cabduلlahi bn cuثmaan ibnu jabalata bn abi rawaad almarwasiy qaala akhbaranii abi cuثmaan bnu jabla can shucba bn xajaajaة اlwasidi abu bislaam can salamata bn kuhayl bihada waa mutaabaca sanadkan hore kugu riixay salama eh, mxuu aha binu kuhel wixii ka dambeey qaala wuxuu i falaqiitu waxaan la kulmay bacdu bimaka ninka qaalalna waan soo marray kee ahaa ee shakiga ku jiro shaki shucba bnu xajaaj weye salama ibnu kuhel buu sheekhiisa u weydiinaya waxaa shakiyana waa sheekhiisa faqaala wuxuu i laa adri alaaثata axwaal saddex sana miyay ahayd aw xawlan waaxidan miyay ahayd marka sanad baa ilan arrintu waxay markii dambe ku sugnaatay hal sana in la yahdiyo baabu man carafa luqada qofkii baadida yahdiya oo walam yadfaca ila sulطaani aan ninka madaxdaa u dhiibin suldaankaan u dhiibin manaa wuxuu ishaarayaa imaam الbukhaari raximah الlah turjumadan rad qowl اawsaaci alimaam اawsaaci cabdiraxmaan bn camr اawsaaci baa wuxuu qabaa atafriqa bayna maali اqaliili wاlkaiir xoolaha yar iyo xoolaha badan in la kala geeyo haddii xoolu xoolo badan yihiin aad gacanta ku dhigtay baytulmaalkaa la geyn buu leh oo bangiga islaamka iyo dadkaa y gacanta iskaga wareejin ma hayn kartid ayaga markaa ha yahdiyaano oo idaacadaha iyo meelaha laga shay sheego nacam qofkii lahaa marka halkaa loogu hagaago laakiin hadday y tahay markaa iya xooluhu yar yihiin umbaad yahdin taasaa ayuu radinayaa in xooluhu ari baad heshay ariga asagaa inuu badan yahay iyo inuu yar yahay lama kala qaadin lacag baan soo maray afar kun boqol boqol dinaara waa lacag adag oo aad u badan marka qofkii lahaa qofkii halooday waa yahdinaya waxba suldaan uma geynayo qaala xadaثana mحamed بن yuسف الفiryaabi qaala xadaثana سufyaan بن cuyaynةa بn abi cمraan الhilaali can رabيcة بn abi cabdiلرaحmaan الrاي can يزيid mowla منbaciثi can زayd بn khaalid الjuhني radي الlahu canهu ana acraabiya nin reer baadiyaa yaa sa'ala الnabiya salى الlahu عalيه waslم can luqada baadi buu weydiiyey wax luqado dhulka laga helay on xoolo ahayn faqaala wuxuu yihi carifhaa sanatan fain jaءa axadu qof hadduu imaado yukhbiruka kuu sheegaya bicifaasiha wixii maarata ku jirtaa weelkeed cifaas waa wicaha waweykaa waxay ku guntaneeda ku xidhneed qof sheegtay hadduu ku imaado si wailaa fastanfiq biha isticmaal adiguba wasa'alahu can daalat ibili geel baadidiis buu weydiiyey fatamacara wajhu wajhu nabiga wejigiisa isbedelay wasa'alahu waa soo mar sababtana waqaala maa laka walahaa macaha siqaauhaa sibraarkeedii iyo waxidaauhaa caloosh baa laga cabirayaa sibraar weel ay wadato oo weyn oo waxayba wadataa haanban oo biyaah waxidaauhaa kabaheedin way qabtaa taridulmaa biyahay ku aroori wataakulu shajara geedaha meeshuu arig iyo looda ayna gaari karin caleentaa qoyanbay iska cunaysaa markaasay oonka kaga bixi daxhaa iskaga tag xataa yajidahaa ilaa uu ka helo rabuhaa qofkii iska lahaa qofkii lahaa ilaa uu ka helo maaligii faraha ka qaad nabigu sala allah aleh wasalam waxbaasoo qaadina wasa'alahu wuxuu weydiiyey can daalati اlghanami ari ka waran faqaala hiya laka aw liakhiika aw lidiib ama adiga ama walaalka oo kale ama yayi ruaba cuni marka de ruwa intuu cuni lahaa baadida baabun wuxuu ku saabsan yahay waa bikayri tarjuma baabkan isaga ah kalfasli oo kale weeyaan daalladuu ku keenay musanifka baadida munaasabadeedana de waa lasku hayaa munaasabat alxadiidi lilbaab khilaafka ka taagan waa lasku hayaa aad uguma cadda xadaثana isxaaq bn ibrahim isxaaq ibn ibrahim alxandali ibn rahaway qaala akhbarana nadr ibnu shumayl akhbarana israa'iil ibnu yunus weyaan ibn abi isxaaq asabeeci yarwi can jaddi awogiis buu ka warinaya abu isxaaq asabeeci waa jaddu israa'iil awogiis wey qaala wuxuu yidhi abu isxaaqaasi abu isxaaq asabeeci wasmu camr abu isxaaqana waxaa la dhaha camr ibn cabdillahi alhamadaani camr ibn cabdillaahi alhamadaani ibn rahawayhi buu laakiin caan ku yahay qaala wuxuu yidhi maya abu isxaaq asabeeci wey kan abu isxaaq asabeeci raawi isxaaq ibn ibraahimka hore wey akhbarani albara bn caazib bn abi bakr radi allahu canhuma xa وxadaثna cabdاللahi ibn rajا qaala xadaثna isrاaيil ibn yunis can abi isxaaq الsabeeci can cmr can اbarا can abi bakr radi allahu canهuma waa laba saxaabi iska warinaya qaala wuxuu yihi abu bakr inطalqtu waan tegey faidaa ana biraaci hanami xadiidka waa mukhtasar isagoo dheer buu imaan doona insha allah wuxuu ka hadlaya hijraة الnabiy salى الlah alay slm madiina markuu nabigu madiine u hijrooday abu bakr iyo nabiga calayh salaam iyo ninkii daliilkahaa ee tusaayey waddada iyo caamir bnu fuhayra oo mowla abubakara intaasay ka koobnaayeen dhexda haddii la maraayo xilli aad qoraxdan u kulushahay nabiga calayh salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii dhagax weyn oo meel cidla iskaga yaalla xoogo hoosa ka soo baxay ayay hoos ka daydeen hoostay ka galeen nin baa marka ari ari meesha ku raacayay arigiisibaa isaganu damca inuu geedka dhagaxan soo harsi usoo doontay halkaasuu markaa abubakar kala hadlay ninkii ariga watay buu la hadlay oo u tegey wuxuu yidhi indalaqtu waan u tegey waan aadayo faida biraaci hanam haddaan xagga fiifiiriyo nabiga waxaan u lisaan raadinayaa kul weyn baa ku tagan abubakar oo nabigoo oomay ama gaajooday buu arkay sala allah alay wasalam oo waxooga haraadiya gaajo dareemay in yaroo biyo ah oo barax ku ficnaan laha in loo helo ayuu wataa oo abubakar uu ilaalinaya wuxuu leeyahay faida biraaci hanam ari nin la jira ayaan la kulmaya suuqu hanama arigiisii buu kaxaynayaa Ah, falaqiitu oo xaggii dhagaxii kusoo wadaa inuu harsad rabo faqultu waxaan ku ihi liman ant war yaa ku leh waa addoon len yaa ku leh qaala lirajuli min quraysh nin reer qureysheedu sheegtay fasamaahu waa magacaabay magaciisa facaraftu waa gartay biil abubakr radi alla anhu nasaab buu ahaa qurayshta aad buu u yaqaanay ninkan isaga ah iyo eh, abtirkiisa iyo qabiilkiisa iyo waxa dhaloo dhan buu aad u yaqaanay abubakr de macruuf buu ahaa radia allahu canhu ardah walidaalika xasaan binu haabit markuu damco inuu kufaaru quraysh caayo nabigaa wuxuu qurayshtan gaalmooyinkan anaab ka dhashay haddaad inaa caylo damcdo ani xataa inay dartaaba laga yaaba iyo aabayaashay dadkaygiie orad abubakar u tagbiiri ha ku kala saarsaare markaas u kala saarsaaro o intaasa u dhowaanin nabigaa gelaya calayh salaam kuwaas bahbahdaas xaggaas u gabiir waa kii xasaan radi allahu canhu ardaa aad u caayay marka waa gartay abubakar ninkan uu sheegay oo yidhi waa sayidkaygii weye hebel baa ilah bu yidhi faqultu waxaan idhi buu le abubakar hal fii hanamika min laban arigaada caano ma wax irmaan ma jiraa faqaala nacam haa faqultu waxaan halanta xaalibun lii ma in lisi qaala wuxuu nacam haa waan kuu lisi waa addoon xoolaha isaga ma leh laakiin curfigii baa sidaa ahaa in laska maalo ariga iyo xoolaha iyo geel iyo irmaanka qof socoto oo gaajaysan aan loo diidin sidiibuu ku socdaama idan buu ka haystaa sayidkiisii waa su-aalay nacam buu yidhi idan waan haysta fa amartuhu markaasaan amrayo waxaan idhi ridaa soo qabo factaqala wuxuu dabraday shaata neef ariga min qarmi arigiis ictiqaalka waxa wey de ariga dabar weyn uma si baana inaad lugta qabatood xooga xagasha geliso bay u baahanta xagashu saa u gashaday oo ku qabsada ku dabraday uma amartuhu waxaan amray an yanfada barcaha inuu candhadeeda uu saxariyo min algubaar boorka inuu ka tirtiro ah, boorkeedii wadata inuu shiikihii ku sii daayo oo dee naqashiin wax kusoo dhacaan buu ka taxadaraya wuxuu yidhi horta candhada si fiican u tirtir waa tirtiray uma amartuhu waxaan amray an yanfada kafey saxabihiis inu asagana tirtiro saxantii uu ku tirtiray boor soo raacay sooma adigana gacmaha iska saxari iska tirtir gacantii oo nadiifa iyo oo nadiifa isqaabili faqaala haakada sidaasuu yidhi daraba ixdaa kafayhi labada saca midkood buu bilukhra midda kale saa u garaacay waa iska tirtiray markaasuu faxalaba wuxuu lisay kufbatan kismin labana caanaa ah, xoogow yar oo dhiilkii u watay ayuu caano yar ku shubay ku lisay oo hashi irridii kaga lisay wuxuu kugu imaan doonaa nabiga calayh salaatu wasalaam markii laga hadlaayo min calaamaati nubuwa baab la yihahdo ayuu kugu imaan doonaa bu leey xaafid waa lise xoog yar caanaha ayuu shiiki ku soo faqad jacaltu lirasuulilah bu ley abubakr waxaa nabiga calayh salaam u hayey oon u sameeyey idaawatan ubo calaa fiiha khirqa afkana aan kaga ningaxo kaga xidhay karin uba yaroo afkana aan mara kaga xidhay oo si caanihii wax yaroo biyaha ugu jira ayn biyihii aad ugu kululaanin oo biyihii u qaboobaan ayaan mara saa ugu yar xidhay buu leeyahy fasababtu calى labani caani hadda lasoo lisee kululaa ayaan korka biyihii kaga shubay buu yidhi xataa barada ilaa uu ka qaboobo asfalahu asfalulqadxi dhiilkii hoos buu ka qabooba yidhi caanihii kululaa biyihii qaboobaa marka korkaa kaga shubay hoos buu dibba qaboobi ka gaaray buu yidhi intaasuu marka qabowgaas iyo baraxaasuu nabiga alay slam u goyn raba faintahaytu ila اnabiy nabiga calayh salaam baan oola tegay buu ilahay caanihii iyo barixii faqultu waxaan idhi ishrab yaa rasuul allah rasuul allah rasuul alla u yacb sala اllahu alayh waaalih wasalam oonkiisa abubakar iyo haraadkiisa iyo gaajadiisa iyo waxaaso dhan ma dareensana nabi moxamed alayhi salaatu wasalaam maxabadiisa iyo dareenka ku taagan waa untaan wey intaabaa ku taagan wuxuu leey fa shariba waa cabay nabigu xataa radiitu buu le ilah ka raadi noqday wuxuu ku raadi noqday in nabi moxamed alayhi salaatu wasalaam uu helay hadd hadda ku raadi waa sida waalidka ilmihiisa hadduu waxelayso kuma raadli noqonayo ilmaha marka wax kuu dhargaan wax kuu helaan uma adiga wax u mohon kartaa marka abubakar radia allahu canhu waa ka jecel yahay rasuulka calayh salaam min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin ilmihiisa iyo waalidkiisa iyo dadkao dhanba nabi maxamed buu ka jecel yahay sala allah alيh wasalam iimaankana halkaas markuu gaaro kamaal baa la yihahdaa wallahi laa yumin axadukum xata akuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi wاnnaasi ajmaciin nabigaa yihi sala allah alيh wasalam wax walba inaa nabiga naga jeclaado salى اllahu alayh waalih wasalam xataa radiitu ilaa ka raadli noqday والله أعلم بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد